xagga fasalka waxaa kaluu ka iman karaa buu halkan leeyahay min jihati umuuri mushtaraka dhinaca umuur ay wadaagaan bayna aljinsi waalfasl jinsiga iyo fasligaba arrin ka dhaxaysana khalalkuwuu ka iman kara walahu suwarun aydan khalalka halkaa ka imanayaana isaguna dhowr suuradood ayuu leeyay aluulaa suurada koobaad an yuxadda shayu bima huwa akhfaa an yuxadda shay shaygii in lagu xadeeyo oo xad looga dhigo bimaa huwa akhfaa minhu wax isagiiba ka qarsoon xadku wuxuu anfacaa saynu hore usoo sheegnay marka uu yahay awdaxa min almaxduud noocu doonaba ha noqdo wixii la xadaynayey markuu ka isagu ka waadixsan yahay ayuu nafci leeyahay sidaa daraaddeed waa adigan arkay marar fara badan wixii waadixa ahaa haddii tacriifi lagu yidhaahdo waad hariibsanaysaa tacriifka laga bixiyo maxaa yeelay de waxani cilmi iskaba daruuriya buu kuu noqdayoo waadix buu kuu yahay cibaaro kasta oo la sheegay isagaa ka waadixsan saas awgeed bay yidhaahdaan waxaa mushkilaadka ka mida tawdiixulwaadixaat wixii cad waadix ah inaad waan caddaynayaa tiraahdaa waleer bay noqotaa aakhirkana inaad kelmadii un soo noqoto yaaba dhacayso waa ku odhan jiray fasara almaa bacda juhdin bilmaa biyaha tacriifi buu yihi dee biyihii sidoodaba waa iska cilmi daruuriyaba waadixa wey wuu soo wareegey soo wareegay bacda tacab shadiid aakhirkii waa biyaha buu biyuhu waa biyaha marka haddii tacriifku aanu ka waadixsanayn waxaanad caddaynayso macno ma samaynayo saas inta badan waxyaalaha tacriifaadka inooga baahdaa waa waxa xadkiisu aanay caddayn waa laga yaabaa isaga inaad maalan qaybo badanoo kamid a ah aad garanayso laakiin xuduuddiisii markaanay caddayn oo aanay cilmigaa daruurigaa ahayn ayaa xadkii u macno aw miluhu buu ama wax lamidaba ku aan kaba qarsoonayn laakiin lamida xaggii qarsoonaanta haddaad ku tacriifisana macno ma samaynayo ka qawlika waa sidoo ila xadulxaadii wixii xaadidka ah baad tacriifinaysaa xaadid wax soo dariyey oon jiri jirin maa tatacallaqu bihi اlqudratu baati alxaadiثu maa tatacallaqu bihi اlqudra xaadidku waa waxa ay awooddu ku tacalluqdo de qofku wuxuu isweydiinay o tale waxay awooddu ku tacalluqdaa waa maxay iyada lafteedii buu isweydiinayaayo kama faa'iidaysanaya xaqiiqadii xaadidku waxay tahayna ka garan maayo rasmina xataa ka faaidi maayo calaamaad aad markaa ugu samaysayna ma jirto wuxuu haddana u baahanaya inuu kala garto waxay horta qudradu ku tacaluqdo iyo waxaanay ku tacaluqini maxay kala yihin markaasaa deetana haddana mumkinkii baad la gelaysaa iyo mustaxiilki markas waa mumkinaadka oo mumkinaadkii markaa maxaa baxaya waajibaadkii iyo mustaxiilaadkii baa baxay deetana qofkii markaa dee wax badan kaa faaidi maayo lafo dheer ama ariiq dheer inuu soo maro iyay noqonaysa qudradu waxay ku tacalluqdaa wixii mumkinaada wixii waajibaada dee waaba waajib lwujuud waa ilaahay subxaanahu watacaala qudra kuma tacalluqdo wixii mustaxiilana dee waaba mustaxiil waa hayru mumkin isagana markaa qudradu kuma tacalluqdo waa meelaha ay khalalku uga yimaado dadka qaarkoodoo laga yaabo eh, inay caqliyaadka isku mashquuliyaan inay maaragtay eh, iimaaniyaadka iyo ama maa waraa abia waa ohan ilahiyaadka inay caqliyaad ku sugaan dad badan oo isku dayay qaarkood markay ilaahay ictiraadayaan waxay ihahdaan isagoo kale miyuu abuuri karaa sidanoo kale miyuu samayn karaa marka waxaanay garanayninba miyuu karaadan iyo isa mid isaga lamida miyuu karaa inuu hadal mutanaaqido isburinayaba yahay oo aanay su saxaba ahayn maxaa yeeley miyuu karaa iyo mid isaga lamida isaga lamida isaga isagu waa waajibulwujuud wax qudra ku tacalluqi kartaba ma aha ka lamidkii waajibulwujuud buu noqonaya waxay qudra iyo karitaanu ku tacaluqaba ma noqon karaba marka mid isaga lamidii waa mustaxiil mid isaga lamidihi waa mustaxiil وبالتالي لا تتعلق القدرة بالمستحيلات القدرة إنما تتعلق بالممكنات marka فالسؤال خطأ su-aashanaaba gebigooduba khaldanba waayo wax isburinayo caqliguba aanu ogolayn marka xaadikii waa maxay xaadidku waa wixii qudradu ay ku tacalluqdo markuu ku yidhaahdo hada ayضا nafsu yaxtaaju ilى tafsir watawdiix isaga laftiisabaa tafsir tawdix kaaga baahan fafasara almaxduuda bima huwa akfaa minhu aw milahu aw miluhu wa qawlu hadalka aada leedahay alcilmu maa yuclamu bihi tan isaga markaa de khalal kalaaba kusii jiro alcilmu maa yuclamu bihi inoo iman doonaa qaanuunka lixaad baynu ka arki doonaa cilmiga laftiisii baa la soo celiyey qofku cilmigu waa maay a waa in wa barashadu waa maay waa in wa la barto barashadu waa maxay markaasa waaa tii waa in wax la barto mar haddaan qofkani barashaba garanaynin dee la barto siduu u garanaya ila la bartada barashadii baa laga keenay haddaanu markaa barashadaba garanayn wax alla waxay tahay la bartana dee garan maayo marka alcilmu maa yuclamu bihi haddaad tidhaahda hada laysa bitacriif liannaka kararta alcilm fi tacriif wuxuu yihi aw ma takunu الذات bihi caalimatan low qaal fi tacriif اlcilm ma takunu الذات bihi caalimatan fakarar nafs alcilm caalimatan mushtaq min alcilm wاlmushtaq min almaxduudi laa yaxud لأنka تuriidu iضاxhu inaad isagii caddaysaad rabtaa fakayfa tuwadixuhu binafsihi tuwadixu الشhayءa watufasirhu binafsihi hada laa yakunu tafsiira walaa xadda xad iyo tafsir toona kuu noqon maayo والثaaniyaة الsuraة الثaaniية an yucarafa الضid bالضid khalalku wuxuu ka iman karaa shaygii baad tacriifinaysaa markaasaad didkiisii laba shay oo iskulida baad axadu didayn baad tacriifinaysaa fatucarifuhu bidikri didihi wa anahu didu kada inuu kaa kii kasoo horjeeda yahay baad ku tacriifinaysaa haddana kii kale markii lag kaasina isaguna muxuu yahayna ka kale un baad did uga dhigi kaan yuqaal xad اlcilmi ma laysa bidani walaa jahli wahakada xataa yaxsula اladdaad cilmigu lahu addaad minha aljahl wاldan wاlwaham wاshak hadi addaad اlcilm marka hadii la cilmigii tacriifi laa taqul huwa didu kada wakada wakada wakada waxba qofkii umaad sheegin haddii ay markaa in tacadara kulu ariiqin siwa hada ariiq qad yuqbal laakiin haddii aada haysato ay kuu suuragal tahay an tadkur xaqiiqaة الshay bidikri صifaatihi الذaatiya aw lawaazimihi falaa yanbagii an tucarifahu bidikri didihi oo tidhaahdid maa laysa kada ama xad الزawji waatan acdaadda loo qaybiyo aacdaad tuqsam ilaa zawj acdaad zawjiya wa acdaad fardiya ayib zawjkii tacriif baa lagu yihi markaasuu yihi xaddu zawji maa laysa bifardin azawju maa laysa bifardin marka didkiisii buu sheegay soo ma dakara didahu fi tacriif ma laysa bifardin ma ntafacat canhu lfardiya wixii fardinimadu ay ka intifawdo iyaa zawja buu yihi uma yumkinuka an taqula fi xaddi fardi markaasa ohanaya oo fardiguna waa maxay masala maa laysa bizawjin fayaduuru اlamru walaa yaxsulu bayaan ma zawju azawju ma laysa bifard wama alfardu alfardu ma laysa bizawj hal xasala bayaan ma wax caddaynaa meeshaa ka xasisha waxba kama xasilin kana waa wixii aan kan ahayn kana waa wixi aan kan ahayn un baa isku tacriifisay waxba markaa marshay lakin maxaa lagaa rabay الزawج alcadad almunqasimu ilىa cadadayni صaxiixayni mutasaawiyein zawjku waa tiradii aynu dhabanka odhanayna af soomaaliya waa wixii u qaybsamo laba isleegoo صaxiixo bilaa kasrin man qasama ilaa mutas ilaa cadadayni mutasaawiyeina bilaa kasrin wixii u qaybsamo laba cadad oo markaa mutasaawiyeyn ahoo aan kasri ku jirin kaas marka waa inaad jinsigii sheegto jinsigiisi waa maxay zawjkii waa min jinsi jinsuhu lcadad huwa min jinsi lcadad cadadkiibuu ka tirsan yahay markaa cadadkii sheeg oo jinsigii sheeg markaad cadad jinsigii sheegto kadib markaa wixii uu kaga duwanaa acdaada kale sheeg waxaad tirahdaa waa tirada laba isleeg u qaybsanta oon jajab ku jirin markaasaad markaa zawjkii tacriifsan والثالثة الصورة الثالثة من صور الخلل الناتج من الأمور المشتركة بين الجنس والفصل أن يأخذ أحد المتضايفين في تعريف الآخر متضايفينku waxa weeye ma laa yutasawar axaduhuma ila bitasawur اآkhar ma laa yutasawar axaduhuma ila bitasawuri الآkhari yusamayaani mutadaayifayn alab laa yumkin an tatasawarahu ila bitasawur اlbn aabba ma suuraysan karti haddaanad ilma suuraysan de hooye ma suuraysan karti haddaanad ilma suuraysan saaxiib markaad leedahay de waa khasab in markaa qofka maha qof kale uu markaa jiro qofkan qofkaasaa la jaara ama jaar markaad leedahay jaarkii laba qof buu ka dhexdhici karaya saaxiibkii laba qof iyo wax ka badan buu noqonaya aabbihii wuxuu u baahan yahay qof labaad de aabbo loo noqdo ilaa labadii markaa aada suuraysato kii kale ma suuraysan karti mutadaayifeyn baa la yidhaha marka waa laba isu tiirsan ka qowli اqaa'ل xad اlabi man lahu ibn yuriid an yaxud اlab yucarif biاlab fayaqul man lahu ibn uma laa yacjizu an yaquul xad اlbni man lahu abun ibnigii marka la tacriifinaya waa wixii aabbale buu haddana odhanaya marka ta waxaas tacriif noqon maayo waa inaad tirad bal ynbagi an yaquul alabu xayawaanu tuuladu min nuطfatihi xayawaanu aakharu huwa min nawci mil hada yakun tacriifa tacriif waxaa noqon karaya inaad tirahdid waa noole nudfadiisii ama manidiisii laga abuuray xayawaan kaloo isagoo kalea isku nooca yihiin markaasaad garatay markaa aabbuhu wuxuu yahay hadda kadib markaa markaa muddadan aragta waxad ohan sarkaan waa aabbu haddii lagu yihahdo waa wixii inan leh ama ibni leh dee ibni iyo ab way isku tawaqufayaan tasawur ab yatasawar ala yatawaqaf calaa tasawur اlibn wa tasawur اlibni mutawaqif calaa tasawur alab ilan aabbanimadu alubuwa fii daati asl laysat sifatan daatiya sifo daatiya ma aha hadday sifo daatiya ahaan lahayd qofku intaanu aabba noqon qof dhiman buu noqon lahaa ilan qofku adigoo dhammaystiran ayuunbaa ilmunbaa dhalanayo meel kale ku dhalanaya markaasuunbaa adigii magac laguu samaynayaa ah aabbo ma wax cusub oo kugu soo kordhay baa jiro o jirkaagama waxbaa iska bedelay lam yatagayar ayu shayin fii badanika xiina sirta aban falubuwatu صifa idaafiya baxta xata ina bacdahum yaqul hadihi صifaat cadamiya aslan غayr mawjuuda qaarkood waxay leeyihiin bacdu ahli اkalaam صifaة اlubuwa ifa صifa cadamiya yani ma aha wax qofku uu ku sifaysan yahay لأنها صفة اkتaسبها بمجaرد وuجوud شhخص آخر في الوuجوud qof kale un baa وuجوudka kusoo kordhay markaasunba adigii lagu yii waxaa tahay maanta laga bilaabo aabbaa tahay wax jirkaagi kusoo kordhay markaa ma jiraan marka waa sifo idaafi waa waaan sifaadka idaafika wada noocaa wey shay kale jiritaankii ama calaaqa uu kula yeeshay daraaddeed baad magacan ku yeelatay mooyaane laakiin sifo adiga kugu jirta ma aha sifo xaqiiqiaho adigu aad ku sifaysan tahay maba aha fa huwa abun min xayu huwa kadalik aabbanimadu waa min xay uliqat khuliqa xayawaan aakhar min nawcihi min nuطfatihi min huna saara aban laakiin ma aha waxa weeye wax kale saa daraaddeed inaad halkaa sheegtid aabbanimadu halkay ka timid aad sheegtid iyaa ka wanaagsan min an taquula man lahu ibn ولا يحيل على الابن يعني لا يجوز أن يحيل على الابن فإنهما في الجهل والمعرفة يتلازمان كما هو شأن كل اسمين متضايفين alismaan almutadaayifani laa yumkin tasawuru axadihima ilaa bitasawur اlaakhar aabbo goormaad sawiratay markaad garatay inuu yahay xayawaan manidiisii xayawaan kale laga abuuray kan in kaa laga abuuray markaad garataad aabbanimadii garatay inuu aabbe yahay marka inuu aabbe yahay mabaad garanba ilaa aad garatay inuu ilmo leeyahay inuu ilmo leeyahayna maad garan ilaa aad garatay inuu aabbe waa hal mar bay maskaxda kusoo wada dhacaya man lam yatasawar اlab falaa yumkin an yatasawar اlibn waman tasawara اlibn falaa budda wa an yakun qad tasawara alab asl marka wax tacriifahoo aad bixisay meeshaasi ma jiro laba shay mutadaayifayna oo islaazimaya markaad isku tacriifiso qofkaad u tacriifinaysa waa qof jaahil ka ahaa kan maadaama uu kan jaahil ka yahay kaad ku tacriifisayna jaahil buu ka yahy waayo labadani waa mutalaazimaani fi lmacrifati wاljahl faman laa yacrifu اlab laa yumkinu an yacrifa ibn fakayfa yacrifu اlaba bilibn qofkaan ab garanayni ibnina ma garanayo marka markaad abkii u tacriifinayso sidaad ibni intaad ugu sheegto uu markaa wax ugu garan karaa suuragalma القانون السادس إنما يحد بالحقيقي المعاني المركبة التعريف الحقيقي لا يمكن إلا في المعاني المركبة دون المعاني المفردة معانيdu waxay u kala baxaysaa معاني مركبة ومعاني مفردة imika إنسان markaynu leenahay de waa adiga dhowr صفo sheegaya الحayawان العاaqل waa adiga الناطق xayawaan waa sifo naaiqna waa sifo kale waa inuu shaygii laba sifo iyo wax ka badan ka kooban yahay si loo tacriifiyo oo tii jinsiga ahayd loo sheego tii kalena loo sheego laakiin haddii gebigiisuba uu sifadii aweliga ahayd ee bilowga ahayd uu yahay wax kasoo bilaabmayeen oo aanu murakabba ahayn sifo murakababa aanu ahayn isaga markaa tacriif xaqiiqiya lagama bixin karo waayo jinsi kasii sareeyo oo loo sheega aan la garanaynba ama almacaani almufradatu alatii laa tarkiiba fiiha ay lam tatarakab min akar min macna laysat macaani mualafa laysa kul waaidi minha macna mualafa min macaani cidda macnihii kamid ahiba ma aha mid markaa ka kooban macnayaal isu tegey kuwaasi falaa yumkinu xaduha ila biariiqi xadi lafdiyi aw rasmi tacriifkaad ka bixin kartaa waa xad lafdiya an taatiya bimuraadif inaad muraadifkii keento waad ku tacriifin kartaa kadalik yumkinuka an tucarifahu bixadi اrasmi bidikri lawaazimihi lakin xad xaqiiqiya laa yumkin laa yumkinu fiihi alxad اxaqiiqi lan alxad اxaqiiqi yaxtaaj ilى dikr صifaat daatiy tarakaba minha hada اlmacna والمعنى الذي تعرف به الآن غير مركب معناها ما أنت تعرف إن هذا مركب بقى هين تعريفك حقيقي على الصورة قال معها والمعنى المفرد مثل الموجود الموجود معنى مفرد لم يتركب من معنيين فأكثر مثل الإنسان في الحيوان هذه معاني مركبة إنسانك iyo xayawaanka iyo wixii la midkii waa macnayaal murakaba oo aad garanayso jinsiga uu noqonayo iyo markaa wixii uu kaga socmay jinsigaasi laakiin almawjuud waxay leeyihiin waa de waa mabda'i halkii wax ka bilaabmayeen wey markaa suuragal maaha isagii in markaa xad xaqiiqiya loo bixiyo faida qiila laka ma xad اlmawjuud fagaayatuka an taqul huwa shay fatأtii bاlmuraadif aw aلthaabit fatakunu qad abdalta sma bsmi muraadifin lahu lafdi unbaad lafdi kaleo u muraadifa oo la micnaa ku bedeshay mooyaane laakiin jinsi uu leeyahay ood markaa haddana waxa weeye intaad sheegtay haddana isku dayeysay inaad ka socdo anwaacdiisii kale meeshaa ma jiray kaman yaquulu mal cuqaaru fa yuqaalu alkhamru wayna soo martay alcuqaar waa lafdi carabia lakinahu gariib yuxtaaju ilaa tafsiirihi fatufasiruhu bilafdi muraadifin alkhamr wama lgadanfar fa yuqaal alasad gadanfar waa asadkii waa min asaami اlasad lakin de waa lafdi gariib ah oo yuxtaaju ilى tafsiirihi fataqul alasad hada ish tacriif bilmuraadif waana kaa inuu bixinay alxad allafdi walow qulta xad اlmawjuudi anahu اlmacluum yani mawjuudka xadkiisu huwa اlmacluumu in qulta hada اkalaam aw huwa اlmadkuuru waqayadtahu biqaydi اxtarazta bihi can اlmacduum waxaad tihi huwa الشhayء الmacluumu aw الشhayء الmadkuuru waxaad doonaysaa markaa inaad markaa macduumkii u ka saarto ila mawjuudka macduumkii u ka so horjeedaa soo ma macduumkii oo keliya un baaba laga so wax kaloo laga socayaa ma jiro waa didkiisa oo keliya wax kaloo laga socayaa ma jiro aw qulta amaad tidhaahdo inahu lmunqasimu ilى اlkhaaliqi wاlmakhluuq mawjuudku waa waxa u qaybsamaa khaaliq iyo makhluuq ila mawjuud kale ma jiro waa intaasun soo ma wanaxwi dalika kunta dakarta shayئa min tawaabicihi wa lawaazimi almawjuud kownuhu macluuma hada laazimu min lawaazimihi kownuhu madkuura hada ayضa laazimu min lawaazimihi kownuhu yanqasim ilى khaaliq وmakhluuq hada ayضا صifa laazima lann almawjuudaat kulaha tanqasim ilى khaliq وmakhluuq ma sama ila khaaliqu وmakhluuq wamaa cadaahumaa macduum soo maha wixii ka soo haray waa macduumkii laakiin mawjuudkii khaaliq iyo makhluuqun buu uqaybsamaya waa sifo markaa laazima oo mawjuudka laazim u ah inuu khaaliqyaan oo makhluuq yahay wa kaana xaduka rasmiya gayra mucribin can اdaati falaa yakunu xaqiiqiya xadkaasi xad rasmiya buu iska noqonayaa laakiin noqon maayo noqon maayo mid markaa xaqiiqiya lawaasimtii wax kamid aad sheegtay meeshii jinsiba ma yaallo waad arkaysa jinsi ba hataa lama sheegin <clears throat> xataa rasmi markaa iska daciifa buu noqonaya xaggii rasmi ahaan lafteeda u daciifa oo rasmiga laftiisu cala aqal in jinsigii la sheego kadibna markaa lawaasimtii sifaadkii lawaasimta lagu tamimo iyay ahay laakiin maanta laa yuujad jinsun xataa yudkar وhakذا kul اأwliyaat اأmuur اأwliya اmacluumaat اأwliya bilowga ah الdaruuriya qofku uu la koro u isagoo garanaya tacriifkeedu wuu adigay fainaha mabdaأ الشharxi wa harida iyo tafsiirka tacriifku halkuu ka bilaabmo weeyi fakayfa tushraxu iyadii sidaa loo sii haray sharaxaaba halkaa kasoo bilaabmo wahada yajri fi tasdiiqaati watasawuraat tasdiiqaadka iyo tasawuraadka labadaba waa waxa weeye awaliyaadkooda waa tan kana tacriif looma sameeyo tasawuraadka awaliyaadkooda laa yucaraf biha laa tushrax kadalika awaliyaat tasdiiq tasdiiqa awaliyaadkeeda laa yuqaamu calayha burhaan burhaan u keen lama yidhaahdo dhulku inuu inaga hooseeyo maxaa u daliila lama yidhaahdo halka meelaha markaa khaladka maarata waa inta badan ka soo galo ilaahay inuu jiro maxaa u daliila macnoba ma laha waayo waxaan inaa khaaliq uu leeyahay oo cid jirsiisay ay jirto waa min daruuriyaat alcaql waxyaalahan mawjuudaadka ee mumkinulwujuudkaa ee inay jirtaana ay suuragal tahay in la waayaana ay suuragal tahay oo caqligu uu qirayo qoraxdan dhulkan cadceedan mxuaha dayaxan mawjuudaadkan bani aadamkan insaankan hada kulluhu mumkin lwujuud yumkin an yuujad wa yumkin an yucdam marka wuxuu u baahan yahay caqligu wuxuu kuley wax kastoo ay suuragal tahay inu jirin yaanu jiriniba caqligiibaa wuxuu kuleeyahay bilowgiiba yaa sameeyey ilmihii yaraa markuu markaa waa w wa meel yaala arkay yaa dhigay buu odhanaya ama waan yaa samey waa hebel qof kale kumasabidaya kuma ohanaya isagaa iska samaysmay isagunbaa kulligood iska soo dhaqaaqay halkan iska fadhiistay ilmaha yara caq maarata waa hadda koraya kuma ohanayo marka mabdaaasi qofku de waxa wey haddii ay ka fasahaado way inoo iman doontaa insha allahu tacaala burhaanka de halkaasay kaga warrami doonaayo mabda baraahin haddii uu qofka ka fasahaado de waa weya bani aadamnimadiisii ataa waa weyaan insaannimadiisiibaa markaa khalal galay oo inaga xayawaan naaiq lahayn waa xayawaanka mufakerka kuliyaadka waxyaalahan garanaya o inagii lahayn insaaniyadiisiibaa khalal markaa ku yimid qofkaasi insaniyatuhu fiiha khalal walidalik waa kuwan markaa ihahda qolyahan muctasiladu waxay ihahdeen ilaahay jiritaankiisu maadaama uu yahay shay daruuri oo qofkii bani aadamkaa si ibdiraariya ah uqirayo qofka iyadoon rasulba lasoo dirin waa la cadaabi karaa haddii maaragtay uu ilaahay rabay laakiin ahlusunata waa kuwa muctasilada ku khilaafsan halkay muctasiladu ka duulayaan waa halka oo waxay leeyihiin wixii waa shay daruuriya oo qofkii uu si fudud isaga garan karayo dulmigu inuu xun yahay cadaaladdu inay wanaagsan tahay waxaasoo dhami waa daruuriyaad uu qofkii bilowgiiba markii uu markaa yar kore u markaa wax kala gartaba uu garanayo marka waxay yidhahdeen haddii qofkii de waxyaalihii daruuriyaadkaasi uu khilaafo ilan ilaahay baa caqligan bani aadamka ku abuuray daruuriyaadkaana markaa isagiibaa baray haddii markaa qofkii uu khilaafo laa cudra lahu bay yihahdeen fi mukhaalafati hadihi daruuriyaat wabitaali xasuna an yucadab o yucaaqab waana halkii markaa taxsiinkii caqligii iyo taqbiixii caqliga ahaa ay markaa ka keenayen marka inagu tartiibkaa dambe ay ka ratibeen arrinka ukhrawigaa baynu ku diidannahay arrinkaa ukhrawig kutartiay ka tartiibiyeen baan ku diidannahay lilaayaati alqur'aaniya wamaa kuna mucadibiina xataa nabcaa rasuula laakiin waxani de waa shay markaa daruuri o qofkii caqliyaadkiisa kale walidalik qofkaasi kuwan hadda maanta ilaahay jiritaankiisa ka doodaya nuqdadaasoo keliya un bay ka doodayaan waxyaalihii kale faraha badnaayee ku sugmay tan kama doodayaan haddaad iminka tirahdo kabaradaas iyadunba halkaa iskaga rakibantay intay iska soo carartay bay rakibantay waad waalan tahay buu ku odhanaya isaguna kownkan dhane uu leeyahay wuu iska rakibmay waa la isuguma xukumayo marka waa taxakum maxaad kan ugu diiday eed kaa ugu sugtay wuxuu kan ugu diidayaa aweligiisii caqliga ahaa iyaa diidaya tan kalena shubha yaroo lagu soo arooriyey unbuu wareejinaya lakin iyada lafteeda aweligiisii caqliga ahaa dee wuu sugaya shubha yaroo lagu soo arooriyey dee tana isu isu dhiibay istaslama lishubha taasuunbaa markaa ku keentay waana ku dhacdaayo dee araggaagaad ka shaki haddii aad marata shubhaadka isu salimto araggaagaad ka shaki maqalkaagaad ka shaki adiga arki dad wax aan jirin uun maqlayo waswaas baa ku beermay dabeetna waxaan jirin buu maqlaya waxaan jirin buu arkaya waa e, shubahaadka markaa isu salimay baa keenaya way inoo doontaa insha allahu tacaala madaarikulyaqiinka markaynu ka warramayno fatasdiiqaatu tutlabu bilburhaani lmukawani min muqadimatayni wanatiija tasdiiqaadka alabiga ah, ah waxa wey maluubka ah waxaa lagu sugaa burhaankii ka sugna ka koobnaa muqadimatayn iyo natiijo muqadimatayn ugu markaad laba muqadimo burhaankii ku sugayso muqadimo kasta waa qadiyad iyada lafteedu taxtaaju ilaa burhaan muqadimada lafteeda burhaan u baahan markaasaa muqadimadii waxay markaa u baahanaysaa iyada lafteedii de burhaankeedii si loo helo laba muqadimo oy natiijo u noqoto labadeedaa muqadimana waxay usii baahanaysaa mid waliba laba muqadimo oo ka horeeya ilaa la gaarayo awaliyaadki ilaa awaliyaadka la gaarayo markii awaliyaadka la gaaro awaliyaadkaa de waxa weeye waa iska daruuriyaad qofku uu markaa waxa weeyaan arkay uun isagoo markaa garanaya laakiin kayfa ahbat aanu garanaynin haddii uu markaa iyada shaki ka keenana uu waali iyo ku dambaynayo inuu ka baxo markaa abcigii insaanka وكل مقدمة تحتاج إلى برهان مكون من ذلك حتى ينتهي الأمر إلى الأوليات فكذلك التصورات تصورات كما سoo kale محدودaaتkii w وyaalihii مجهuلaaتka ah baa la xadaynaya حتى ينتهي الأمر إلى الأوليات فلا تحد تلك الأوليات الفصل الثاني من الباب الأول في التدريبات على هذه القوانين قوانين ta aynu soo dhiganay لحda ah baaba hadda laylis laga bixinayo aad markaa waxa weya isku tijaabiso inaad markaa si fiican u fahamtay qaabka wax loo xadeeyey iyo in kale marka imam الغazali raximah الlahu taعaalى samaha alghazaliyu imtixaanaat markaad ardadu noqotay muqadimadii mustasfaa imtixaanaat buu u bixiyey lakin de maanta musطalaxa la isticmaalo waa tadriibaat saasaynu markaa aynu uga bedelay cunwaanka imtixaanaadkan markaa wuxuu samayn doonaa innaga inoo diri maayo in odhan maayo tacriifiya laakiin isagaa keeni doona shay la tacriifinayo deetana tacriifaadkii laga bixiyey taxliil buu deetana ku samaynayaa tacriifaadkaasi iyo haddii khalal uu ku yimid halka khalalka uu ka yimid iyo siday waxyihin واشتملت يعني هذه الامتحانات على فوائد جمة وكشفت عن طريق عن طرق تخبط الناس في محاوراتهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كشف في هذه التدريبات عن جملة من التخبطات والأخطاء التي يقع فيها الناس عندما يتحاورون ويتناقشون markay wax niqaashayaanay doodaha gelayaan dadku takhabudaad fara badan oo ay ku dhacaan ayuu imaam al-Ghazali rahimahullah ta'ala halkani uu ku sheegay واقتصر في هذا الكتاب على ثلاثة تدريبات سبع تدريب ku sheegay وأرى أن المهمات المتممة للقوانين السابقة في الأولين منه منها waxa ii muuqata aniga muhimaadka qawaaniintii dhamaystirka u noqonaysa ee Ghazali halkan uu ku sheegay inay labada tadriib ee ugu horeeya ay ku dhan tahay fa aqtasiru calayhima labadaas uma sheegi wa adummu min athalith ma yuhtaju ilayhi minhu adummu min atadrib athalith alladhi dhakarahu al-Ghazali rahimahullah ta'ala ma yuhtaju ilayhi التدريب الأول في حد الحد حد كلفتي سهل تعريفي ودي لا ما أنت الحد من كسو ورمي صوما ما حد كذا ما حد كذا ما حد الحد حد كلفتيس بحق حد اختلف الناس فيه على مسالك فقال بعضهم حد الشيء حقيقته وذاته قال كنت بوحي هذين حد كشيء وحقيقتيس iyo daatadiisa weeye xadkiisu marka haddii lagu yidhaaho ninkan maxamed xadkiisu waa maxay de waa jirhkiisani intaa aad arkayso jirkiisa laftiisa weeyaanba xadkiisu qaarkood ba waxay hahdeen xaddu shay xaqiiqatuhu wa daatuhu waaba daatada lafteedii jismigiisii laf ahaantiisii ayaa markaa wuxuu yahayba xadkiisa wa qaala aakhar mid kale wuxuu yihi xaddu shayi huwa alafdu almufasiru limacnaahu calaa wajhin yamnacu wayajmac xaddu shay waxaynu ugala jeednaa ereyga ama maqaalada ama weedha fasiraysa maqsuudkiisii iyo wixii looga dan lahaa una sheegaysa qaab markaa maanic oo jaamica wa qaala haali mid saddexaad wuxuu yidhi intuu labadaa xad arkay labadaa qowl ba arkay hadihi masأala khilaafiya wa akhada yansuru axad alxaddayn cala alaakhar waa in badan waxyaalaha dhaca wey masala la soo qabanaya mid sidaa yidhi mid sidaa yidhi waad arkaysaa markaas yakhtulif fi masalati calى alaaثati aqwaal calى arbacati aqwaal waana adigaa markaa wareersana iyagu way saxan yihin waa dhici karta gebigoodu inay wada saxan yihin lakin adigu dawaaadu ay aggaaga tahay baa dhici karta bardoo fiirsa khasaali baa sii wade alikhtilaaf inamaa yutasawaru cinda itixaadi اlmawrid ikhtilaaf goormuu iman karaa marka labada hadal ay meel qura ka wada warramayaan marka meel qura ay markaa waxa weeyaan mawduuca iyo maxmuulka markay wadaagaan isku waxna ay u jeedaan markaas haddana xukunkii isku khilaafaan iyo ikhtilaaf suurogeli laakiin laba qofoo laba shay ka kala warramaya lama odhan karo way iskhilaafsanyi marar fara badanna dhacda labadan qofee hadlayaa wax way wadaagaan laakiin dhinac ka midba dhinac buu ka warramaya marka labaduba way saxsan yihiin khilaafna uma dhexeeyo baaba dhici kartaba fandur kayfa takhabata caqlu hada aali ayuu hazaali ku kan saddexaad ba yidhi hadihi masala khilaafiya caqligiisii siduu waxa weeye u takhabutay ee u dhacdhacay bal hadda u falam yaclam muu garanin ana alikhtilaafa inamaa yutasawaru bacda atawaarudi calaa shayin waaxid in ikhtilaafku uu suuragel yahay marka shay qura uun laga wada hadlayo meel qura la ysugu yimaado ceel qura marka lagu soo wada arooro markaasaa ikhtilaafki uu suuragel yahay buui wahaadaani labadan hore kii yihi xadu shay xaqiiqatu wadaatu iyo kii yihi xadu shay huwa lafdu lmufasiru limacnahu ilى akhirihi ay fi maqsuud xaggii maqsuudki iyo mawridkii way ku kala duwan yihin oo midba ceel gaara iyuu u arooray buu yihi watanaafara waa kala carareen oo u kacay wamaa tawaarada calaa shayin waaxid lam yakun tacriifuhuma lishayin waaxid bal carafa hada ayra hayra maa carafa aakhar midi wuxuu tacriifiyey ka kale wuxuu tacriifiyey wax aan ahayn wainama manshaw hada alali khaladkan ka saddexaad ku dhacay wuxuu ka yimid can macrifati اlsm الmushtaraki calى ma sanadkuruhu الذuhuul can macrifati اlsm الmushtarak inuu qofku waxa weeye mooganaani ay kaga dhacday iyo aflad ay kaga dhacday inuu garto ismiga mushtaraga waxaa jira asmaa mushtarag oo laba macno leh marka markii tacriif lagu yidhaahdo haddaad macno ahaan labadiisii macno mid kamida tacriifiso mid kalena uu tacriifiyo macnihii kale uu tacriifiyo dee midkiina ma qaldana soo ma wainama manshaw hada اlغalط الذuhuul can macrifaة اsm الmushtarak dahila hada الثالث can ana hada اsma mushtarak وana kula minhuma carafa أxada macnayihi wuxuu markaa afladi kaga dhacday in xadka laftiisu dhowr macno uu yeelan karo oo labada mid waliba uu macno gaara tacriifiye faina man yaxud اlcayna banahu اlcudw اlmudriku lilalwaani biالru'ya qofka ereyga alcayn tacriifiya deetana yidhaahdo waa xubinkan alwaanta haleela ku haleela markaa ru'yada iyo arkidda waa waa xubinka alwaanta arka hadduu yidhaahdo lam yukhaalif man xadahu banahu اljawhar اlmacdaniyu aladi huwa ashraf الnuquud ma khilaafsana ka yidhahda alcayn huwa aljawhar almacdani aladi huwa ashraf nuqud dahabkiidi dahabkana alcayn baa la yidhahda waa jawharka macdaniga ah ee nuquudda nooca ugu sharafta badana de waa dahabki bal xadda haada amra ayr aladii xadahu اaakhar kani wuxuu xadeeyey kaasi wixii uu xadeeyey wax aan ahayn wainama ishtaraka fi smi اcayn kelmadda alcayn bay wadaagaano dee alcayn baa kana la kana la yidhaahdaa marka kaasina dhinac macnayaashiisii mid kamid bu tariifiye kana macnayaashii mid kamid bu tacriifiyey fafham hada fainahu qanuun kaiiru nafci marar fara badanna dadka mutaxaawiriinta ah iyadoo kani wax ka hadlayo ayuu kana wax ka hadlaa markaasay murmaan de murambe meeshaa ma yaalo horta waa in la yidhaahdo de adigu taasaad ka hadlaysaa horta aynu mid ka wada hadalno mid aynu ka wada hadalno horta waa in la yidhaahdo oo ta kale wax weyn la joojiyo markii xaqiiqadii macnihii la garta laga wada hadlayey deetana kaa markaa hadhowtoole tacriifkiisa iyo axkaamtiisa waa in halkaa laga wada warramo laakiin hadduu qofna bari u socdo midna galbeed u socdo dee weligeed laysu keeni maayo muxaawaradaasina mid midha dhasho noqon mayso taqriiru اlmaqaasidi wاlmacaani qabla taxriiri اlalfaadi wاlmabaani maqaasida iyo ujeeddada iyo danta laleeyahy iyo macnaha in la taqriiriyo la ihbaatiyo baa waxay ka horeysaa in alfaad la la hufo oo la taxriiriyo tacriifka inaad samayso waxaa ka horeysa horta macnaha aada u socotaa muxuu yahay inaad horta garato waxaani macno ahaan halku ku jooga inaad wejiga tacriifisaa doonaysaa horta gara halkuu ku joogo wejigu kadib markaa tacriif iyo xad u samee marka horta macnihii garo ida ahbatta almacna waqarartahu ibxaث bacda dalika can اlcibaara almuadiyati lihada اlmacna markaad macnihii taxriiriso oad isla garataan markaa kadib waxaad raadisaa weedha ku haboon macnahan ee macnahan keensan karta fain qulta haddaad i weydiiso bu yihi fama صaxiixu cindaka hazaliyow ma صaxiixu cindaka ayuha alghazaliyu fi xaddi اxaddi faaclam ana kula man طalba اlmacaani min alalfaadi daaca wahlak qofka isagoon macnihii taqriirin lafdiga daba carara ee lafdigan uun isku isku dayo inuu macnihii isagu ku hanooniyo kaas wuu halaagsamaa marka horta macnaha garo markaad macnaha taqriiriso ereyga markaa deetana u kaala wa kaman istadbara almaqriba wahuwa yalubu wuxuu noqonayaa sidii qof u dhabar jeediyey galbeedkii isagoo galbeed u socda galbeed baan u buu leeyahay waa inuu u daba jeediyey de bari buu soconayaa soo ma waman qarara almacaaniya awala fii caqlihi qofka macaanida iyo macnaha horta oo macnaha iyo waxaan xuduuddiisa macnawigaa horta garta uma atbaca almacaaniy alalfaada kadibna macnaha dabageliya alfaadii o alfaada taabic ka dhiga falafdu taabicu lilmacna faqad ihtadaa kaasaa haroonaya falnuqarir ilmacaaniya horta markaad leedahay maa xaddu lxaddi xadka tacriifi markaad ileedahay horta xadku ma hal macnuu leeyahay mise laba macnuu leeyahay waa inaan garta bu haddaan macaanida loo isticmaalo xadku ay dhowr tahay lafdiga alxad inaan daba cararo macna ii samayn mayso waa inaan horta garto kaa tacriif i leedahay ma macnahaasa mise waa macnahan kale mise waa macnahan kale falnuqarir ilmacaani fanaquul ashayu lahu fi lwujuudi arbacu maraatib shaygu wujuudka wuxuu ku leeyahay afar martabo hada qadiima wa xadiian hunaak wujuud raabic wujuud electroni ba hadda soo kornay lishay wujuud electroni markaa kaasi isagu hadda ka warramay mayo lakin qadiima kaana lishay fi wujuud arbac maraatib wujuud xaqiiqi alulaa xaqiiqatuhu fi nafsihi imika adigu shaksi ahaan dee daatadaadii way jirtaa marka xaqiiqa ahaan waad u jirtaa qof jiraa tahay oo waa qofkan la taabanayo wey xaqiiqatuka waa qofkan la taabanayo ee la arkayo ee hadlaya hadihi xaqiiqatuka faanta mawjuuda xaqiiqatan الثانية ثبوت مثال xaقيiqatihi في الذهن مثاal الصورة in adiga sawirkaagii qofkii ku garanaya maskaxda kugu qaato marka laka وuجuud في ذatika وlaka وuجuud في ذihni caarifika qofkii ku garanayay maskaxdiisana wujuud baad ku leedahay soo ma oo waa kan ku sawiranaya aad ku soo dhacaysa markii maxamed la yidhaahdo markiiba sawirkaagii ayaa maskaxda soo gelay hubuutu mihaali xaqiiqatihi fi dihni in qofkan xaqiiqadiisa sawirkeedii mihaalku waa sawirkii xaqiiqadiisa jirta sawirkeedii inuu maskaxda ku sugmo kaasina waa wujuud labaad wa huwa aladii yucabaru canhu bilcilm waan garanaya ama macrifadii hebel waan garanaya markaad leedahay yani waxa weya maskaxdayda uu ku jiraa soo ma sawirkiisi uu igu soo dhacay waxaa waan garanaya markaad leedahay waa ii suuraysan yahay wey الثالثة تأليف صوت بحروف تدل عليه تأليف صوت in cod la sameeyo بxruuفin xruuf leh oo تdul عalayh markii محamed lagu bixinayay ilan iyadoon محamed lagu oranin bay dadku ku gartaan horta markaad dhalatay wujuud xaqiiqiyaad lahay أول maa wulidta kaana laka wujuud xaqiiqi ثuma الذiina ra'wka تصawaruu suurataka وcaraفuuka fahabaتت suuratka fii adhaanihim fasaara laka wujuud fii adhaanihim qabla wujuudi ism iyadoonad magac lahayn baa wujuudkii xaqiiqiga ahaa aada lahayd haddana wujuudkii dihniga ahaana waad lahayd markaa kadib baa magacii lagu bixiyey soo maa kamaradani horta waa la sameeyey markii la sameeyey de waxa wey wujuudkeedii xaqiiqiga ahaa waa yeelatay haddana wujuud dihniya dadkii markay arkeen sawir bay ka wada qaateen war waxaan maxaynu u bixinaa misaalkaa markaa suuraddaa maskaxda ku jirta magacan ba loo sameeyey buu kasaali leeyahayo sawt iyo markaa waxa weeye sawt markaa xuruuf leh oo lagu hadli karo in la sameeyo oo deetana tusisa markaa miaalkaa maskaxda ku jira wa huwa alcibaaratu daallatu cala almithaali aladi fi nafsi waa cibaaradan iyo weedhani ku tusinaysa sawirkan maskaxda ku jira marka magaca ayaa iskale suuradan maskaxda dadka ku jirtaaba magaca iskale buu yihi khazaali e ma lahaba shaygan aqiiqada xaqiiqigi wujuudkan xaqiiqigii isagu ma laha buu leey dhib male taasi haddaad tirahdo shaygan laftiisaa le iyo haddaad tirahdo tan alaba taasi wax weyn ma ahee magacaasi waxaad ogaataa samaynti magacani in ay tahay arrin saddexaad oo ka gedisan shayga jiritaankiisii iyo suuraysigiisii magac ubixintiisu iyo magacan loo bixiyey waa arin saddexaadoo ka duwan araabicatu wujuudka afraad markaa eh, de magaciisana markaa wax jiruu noqonayaayo marka magacii la sheego eh, iyado lafteedu markaa waa nooc wujuud oo markaa saddexaad oon ahayn xaqiiqigii iyo miaalkii araabicatu taliifu ruquumin in haddana sawira la sameeyo ruquum wax la qoro qarinka lagu sawiro lagu qoro tudraku bixaasati اbasr ishu ay aragto daalatin cala lafdi oo lafdiga tusinaysa waa kitaabadii wa huwa kitaabatu qoraalki marka afartaas weey shaygii baa la helayaa sawir baa laga qaadanaya maskaxdaa ka qaadanaysa magac baa loo samaynayaa haddana magacii baa qaab qoraal loo samaynaya loo qoro ilan qoraalku uu ka dambeeya hadalka af soomaaliga wanagana dhowr iyo labaatankii baa la qoray soo ma laakiin intuu jira sow in badan muu soo jirin isagoo hadduu doona qoraal ba lahayn markaa qoraalkii wuu ka dambeeya afartaa wujuud buu shaygu leeyahay bu wujuudkii afartaa martabuu ku leeyahay falkitaabatu tabacun lilafdi kitaabadu lafdigay raacsanta wallafdu tabacun lilcilmi lafdiguna sawirkii aad qaatay maskaxda ku jiray ayuu aad u samaysayoo sawirkaasu isaguna taabic u yahay id yadulu calayhi fainahu daalun calaa tasawur اdihni wاlcilmu tabacun lilmacluum aladi huwa اlxaqiiqa cilmigaagan iyo sawirkan aad haysataana wuxuu tabac u yahay xaqiiqadan jirta id yuaabiquhu kaasuu muaabaqaynaya wayuwaafiquhu oo waafaqsan yahay isagaa sawirka ma ka qaadato wa haadihi arbacatu mutataabiqatu afartani waa afar is iswada waafaqsan oo iswada muaabaqaynaya haygan xaqiiigaabaad ah sawirkii ka qaat sawirki isagu muaabaqaynaya lafdigiibaad haddana u dejisay ama muxuu ahaaye magacii baad u dejisay sawirkan de markaa lafdigani sawirkan laftiisu ka warramaya haddana lafdigiibaad qoraal qaab qoraal u samaysay qaab qoraalkani lafdiga lafahaantiisii buu sheegaya afartii markaa waa mutaaabiq ilaa ana alwalayni wujuudaani xaqiiqiyaan laakiin labada hore buu yidhi waa jiritaan xaqiiqiyahoo labada dambe ka xaqiiqsan laa yakhtalifaani biacsaari wاlumam adiga jiritaankaagu waa wujuud xaqiiqiyahoo meel kastoo tagto sidaadas unbaad ahaanaysa sawirka lagaa qaadanaya waa sawir xaqiiqi oo carab iyo cajam isu unbay ku wada arkaysaa sooma sawirka ay ka haysato carab iyo cajam iyo chineis iyo mxua ruush waxallo waxaasoo dham sawirka kaa qaadanaya saad garan ama kamarada sawirka ka qaadanaya de wada ahaanaya laba sawiroo kala duwan ka qaadan maaya markaa kaasi waa xaqiiqiya buu leeyahayo jira isagu waalaaakharayni wahuma alafdu walkitaaba yakhtalifaani bilaxsaar walumam kamaradan magaca loo bixinayo de ummadihi way ku kala duwanaanayaan qaar baa kamarad u bixin qaar baa wax kale u bixin soo garan mayse mobilkan waa kan qaar waxa weeyaan jawaal bay qaar odhanayan qaar mobil bay leeyiin qaar wax kale inoo bixiyaan baa laga yaabaa magacyadii waa lagu kala duwanaanaya qofba waxba u bixinaya aggii bixintii maga erey bixintii waa lagu kala duwanaa saa daraaddeed erey bixintani waa wax wadciyahe wax xaqiiqiya maaha wujuud xaqiiqiya ma laha buli لأنهma موضوعاaن بالاkتyاaر الأسامي وضعت بالاkتyاaر والمعاaني وuجiدت bidiraar iyadu si idiraaria oo adiga kaa baxsan baa la helay waad aragtay un shaygii kol haddaad aragtay waad ku qasban tahay inaad markaa suuraysato marka shayga jiritaankiisii adiga ikhtiyaarkaaga ma aha suuraysigiisiina ikhtiyaarkaaga ma aha sidaa daraaddeed ummaduhu kuma kala duwanaanayaan waa shaygaa xaqiiqiga sidiisaa weligiiba ugu sawirnaanay laakiin ereygii loo bixinayey qaabkii loo qorayey dee waa wax bani aadamku ka heshiiyey walakin alawdaca wain ikhtalafat suwaruha fahiya mutafiqaة fi anaha qusida biha muطaabaqaة اxaqiiqa awdacda waa asmadii hadi hadi ashya alati wudicat min alasami wa anwaع اkhaط anwaع اkhuطuuط wain ikhtalafat suwaruhaa suuradeedu ha kala duduwanaadaan qaab qoraalkeeda iyo qaabka loogu dhawaaqaya ha ku kala duwanaadaani laakiin waxay sheegaysaa waa maxay de waa shaygaa qura fahiy mutafiqaة fi anaha qusida biha muطaabaqaة اxaqiiqa waxay iska waafaqsan tahay in xaqiiqadan loola wada qastay وهذه الأربعة كلها يصح أن يطلق عليها حد أفرtan ba xad waa la odhan kara bu وujuudhu في xaقيiqatihi xad waa lagu sheegi karaa ثubuutu miثaalihi في الذihن xad waa lagu sheegi karaa magaciisii xad waa lagu sheegi karaa qoraalkiisiina xad waa lagu sheegi karaa bu فإن الxad مأخuuذ min الmanع xadku maنcigaa laga soo qaaday فيustaعaaru لكuلi ma فيhi maنcu wa kastoo manci markaa uu ku sugan yahayba de ad waa lohan wa mawjuud fi hadi arbaca faida btadata biaqiiqati lam tashuka fi anaha xaasilat lishay maqsuusa bi de aqiiqadaadii adiga de dadkii way kaa soocaysa o adigaa kaka soocan dadki ee gaar uga fadhiya soo gaar ugama fadhid dadkaa kale mead kudhe dansan tahay oo qofkaad ku dhegan tahay kuma dhegenide de waxa weeye adigay gaar kuu tahay jirkaagi adigu gaar kuu yahay adigiibu gooni kuu soocaya waxa weeye cid kalena kusoo gashana waa kaa mancinaya waa maanic wey id xaqiiqatu kuli shayin khaasiyatu latii lahu walaysat ligayrihi de waa aqiiqadiisaa jirta khaasiyadiisaa jirta ee isaga markaa waxay u gaarka aan cid kale faydan alxaqiiqatu jaamicatun maanica shay kasta xaqiiqadiisu waana jaamico oo da isagii kama madhna oo isagii gebigiisiiba halkan ku wada jiraa waana maanico oo da wixii kale waa ka soocan yihi wain nadarta ila mihaali alxaqiiqati fi dihni wa huwa alcilm aw almacrifa macrifada iyo garashada iyo sawirkii maskaxda ku jirayna wajadtahu ayضa kadalika lannahu muطaabiqu liلxaqiiqati اlmaanica wuxuu muطaabiq u yahay u waafaqsan yahay xaqiiqadan aad aragtay xaqiiqadiina waa maanico wاlmuطaabaqaةu tuujibu اlmushaarakata fi اljamci wاlmanci mar hadduu muطaabiq kaa u yahay de waa inuu wixii kale markaa ka soocan yahay haddii kale muطaabiq u noqon maayo soo muطaabiq u noqdo waa in uu markaa la wadaago jamcintii iyo mancintii suuro dhamaystiran saasuu markaa ku noqonaya wain nadarta ilى اcibaaraةi can اlcilmi magacii iyo weedhii loo dejiyey haddaad markaa eegtana wajadtaha ayضa xaasirata weedhii cabiraysa shaygan xaqiiqadiisa sheegaysay ee tacriifka aynu markaa inagu uga naqaanay iyada lafteedina waa qaabkaasoo kale fainaha muطaabiqaة lilcilmi اmuaabiq markaad shaygii tacriifinayso shaygii markaad tacriifinayso maxaad samaynaysaa sawirkan maskaxdaada ku jira iyaad waxaad isku dayaysaa inaad weer ku fadhiisiiso soo ma weer tusisa markaa weedhi waa inay isagii ku fadhiisato oy muntabiqa calayhi noqoto xaggaana aanay u dhaafin kana gaabanin wlmuaabiqu lilmuaabiqi muaabiqu sawirkaagaa wixii abaqani abaqsani isaga waafaqsani dee wixii sawirkaagaasi waafaqsanaan waafaqsan yahay oo xaqiiqadii wain nadarta ila kitaabai wajadtaha muaabiqata lilafdi mulaqi almuaabiqi lilcilmi markaad qoraysana maxaad qortay tacriifkii aad ku dhawaaqday baad qoraysaa saw maaha de markaa dhawaaag wixii aad ku dhawaaqday iyo iyo waxaanaad qortay waa laba shay oo iswaafaqsan iyaguna marka afartiiba afar iswaafaqsan iyay noqonayaan wain nadarta ila kitaabati wajadtaha muaabiqatan lilafdi muaabiqi lilcilmi muaabiqi lilxaqiiqati fahiya ayضa muaabiqatu faqad wajadta almanca fi lkuli afartiiba mancigii waa laga helay hada min xayu salaaxiya inay u suubadaan saas wy ila ana alcaadaa yani ereyga alxad afartu way usuubadaan buu ley maxaa yeele afartiiba mancigii baa laga helaya ila ana alcaadata lam tajri biisticmaali musطalax اlxadi fi الثaani wالraabic laakiin caadadu wuu yidhi kumay dareerin in loo isticmaalo xad ka labaad oo sawirka maskaxda ku jiraa xad looma yaqaano inta badan iyo ka afraadoo qoraalka ah ka afraadee qoraalkaa isagana waxba xad looma yaqaane laakiin waxaan lagu hadlayo ereygan lagu hadlaya ayaa markaa waxa weeyaan iyo xad loo yaqaana iyo shayga xaqiiqadiisi kii koobaad iyo ka saddexaad ereyga aad samaynayso tacbiirka aad samaynayso hadhow qorto de isagii un qorto waa tacriif waa la waa xad waa la odhan karaa iyadoo la sheegayo min xayu kownuhu nuia bi oo in maskaxdii markaa ay samaysay afkii lagu sameeyey iyadoo loo jeedo mooyaane qoraal ahaan waxba macno badan xad looma isticmaalo buu leeyahay lagu hadlayo iyo xadkii uu yahay isticmaal ahaan iyo xaqiiqada shay bal istucmila fi اlawali alxaqiiqa wاthaali allafظ walidalika inagan le tacriifku waa lafdi waa kitaaba ma nidhaahno tacriifku alfaad weeyaan waa kitaabo ma nidhaahno qoraalkan de sawirkan qoran tacriif uma naqaane ereyada lagu hadlaye iyadii markaa qoraalkan uu ka turjumayo kaasaa tacriifkii noqonaya فهو إذا مشترك لفظ الحد إذا مشترك بين المعنى الأول والمعنى الثالث بين حقيقة wa bayna alcibaarati addaalati calaa suuratihi fi diin labadaasuu ka dhexeeya shayga xaqiiqadiisana waa la yidhahdaa xad oo adigan le waa xadkii labada wadan u kala dhexeeyey xadkan labada wadan u kala dhexeeya waa xadkaa xaqiiqiga ay markaa samaysteen imika labadan shay xadka udhexeeya waa jirkooda de waxa weya mid walba halku ku joogo wejiga iyo madaxa xadka udhexeeya marka lmanahay ma xad xaqiiqiya mise waa waa weedh iyo cibaaro waa xad xaqiiqiya xad xaqiiqiya weeyaan ay ku kala joogaan o ku kala noqonayaan cibaaro ma ah sidoo kale tacriifkii markaynu xad ku sheegayno de isagu markaa ma aha labadan shay xadkii xaqiiqigaha ee udhexeeyey la arkayey ma aha laakiin waa weer aynu inagu samaynay aynu ugu talagalnay in sawirkaa maskaxdeena ku jira ay mutaabaqayso ay waafaqdo si markaa eh, bani aadamkii markuu wada hadlayo hadalkaagu ilahalku ku jooga loo garto wuxuu yidhi almushtaraku bayna xaqiiqatayn laa budda lahu min xaddayn mar haddii wuxuu mushtarak uu yahay haddaba laba macno uu leeyahay laba xad buu ubaahanay shaygu mar hadduu laba macno leeyahay dee laba xad buu ubaahanay wa kullu lafdin mushtarakin bayna xaqiiqatayni falaa budda an yakuuna lahu xaddaani mukhtalifaan shay kasta lafdi kasta oo laba macno oo kala duwan lihi waa inuu yeesho markii xadkii lafdiga ahaa la eego waa inuu yeesho xadkii markaa tacriifka ahaa waa inuu yeesho laba xad oo kala duwan ka lafdi اcayni likhtilaafi xaqiiqatihi xaqiiqadiisi baa kala duwan wاlxadu munbiu can اxaqiiqa xadkuna xaqiiqadu buu ka warama wacalى hada fakila tacriifayni صaxiixu labadii tacriifee horeba de sax bay noqonaya faman qaala bالtacriif اأwli araada اmacna اأwl macnihii horuu doonay xaqiiqada shayguu doonay waman qaala bالثani araada اmacna الثالث tacriifka labaad qofkii yihi ina yihi ina soo yihi allafظ اlmufasiru limacnahu ilى akhirihi kaasina de wuxuu sheegayey cibaaradii muxararka ahayd ee sawirkan maskaxda ku jirta ka turjumaysay waman qaala bاثani arada اmacna الثالث lakin fi اlxadi calى اlmacna الثالثi ishtiraaku aakhar lakiin haddana wuxuu yihi xadka laftiisa inagoo macnaha saddexaad u ku socon oo lafdiga sheegayn ayuu haddana ishtiraak kale sii gelaya min jihati anahu yuطlaqu calى اxadi اlafdiyi wاrasmi wاlxaqiiqiy xadkii lafdiga xadkii marka markaynu aynu eegno cibaarada ama lafdigan addaal cala suura lafdigii suurada sheegaya laftiisa xad baa la yidhaaba nu i laakiin lafdigaa sheegaya sawirkan maskaxda ku jira laftiisa saddexusi kala qaybsamay mid shaygii in muraadifkiisa lagu sheega ahaa iyo mid in lawaasimtiisa la sheega ahaa iyo mid sifaadkiisa daadka ala sheegay marka ishtiraagka kale iyaa sii galo xadkii lafdiga ahaa iyo kii rasmiga ahaa iyo kii xaqiiqiga ahaaba haddana ay markaa mushtara kusii noqonayan fanaquul xadd lxaddi lafdiy markaa saddex tacriif baynu usii baahanayn haddaynu kii saddexaad qaadano markaasaynu haddana saddex tacriif usii kala baahanayno xadd lxaddi lafdiy xadkii lafdiga ahaa tacriifkiisu waxa weeye tabdiilu lafdi bima huwa awdaxu cinda asaa'ili calaa sharطi an yajmaca wayamnac waa in lafdigii lagu bedelo lafdi ka waadixsan tabdiilu lafdi bilafdin awdax lafdi ka waadixsan in lagu bedelo weeyi xadkii lafdiga ahaa waxaana shari u an ymnaca wayajmac waxad rasmiyi allafظ الshaarixu lلshayءi bitacdiidi صifaatihi الذaatiyati aw اlaazimati calى wajhi yumayizu can gayrihi tamyiizan kii rasmiga ahaa waa in waa lafdi shaarix ah yani muwadix ah muwadix uu cadaynaya bitacdiidi صifaatihi shaygii buu cadaynayaa bitacdiidi صifaatihi الذaatiya bidikri صifaatihi الذaatiya aw اlaazim ifaatkiisii daatigaa ah buu sheegayaa ama ifaatkiisii laazimkaa alىa wajhin yumayizu can gayrihi tamyiizan iyadoo markaa maqsuudkuu yahay in markaa uu ka sooco u ka dhex saaro wixii aan markaa isaga ahayn waxad xaqiiqiyi alqowl daalu calىa tamaami maahiyati shay lafdigayna tusinaya shayga xaqiiqadiisii oo dhamaystiran oo sifaatkiisii daatigaa ah o dhamaystiran sheegaya ayaa xad xaqiiqiyana la yihahda وعلى hذا فقس في صناعة الحد فإذا ذukira laka اسم markii magac laguu sheego وطلبa minka xadhu xadee lagu ihahdo فانظر dib u eg in kaana مشhtaركا lafdigan مشhtaرك ba فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشhتراك haduu مشhtaرك yahay يجب أن تxصر جaميiع المعاني التي يطلق عليها hذا اللفظ dhamaan macnayaasha ereygani uu ley marka waxaan tacriif lagu ihaaho macnayaasha u ley horta garo markaa kadib raadi macnaha lagaa doonaya inaad lakin adigoo garanayn manihi lagaa doon ina wax iskaga dhufato de waxaa laga yaabaa kan manihii uu doonayba maaha macno kale inaad tariifiso deetna ad markaa maanta o murantaan idinkoo waxaad ku murantaana meesha aan oolin fain kaanat alaaatan falub laha alaaata xuduud saddex hadday tahay macaanida lafdigan wada leeyahay dee saddex xad buu kala yeelanaya fain alxaqaa'iqa aw isilaaxaat ida اkhtalafat xaqaa'iqdi iyo iyo isilaaxaatku hadday kala duwan yihiin budda min ikhtilaafi اxuduud haddii shaygani dhowr macno lagu isilaaxay in lagu ilaaqo ama luqa ahaanba markiisa hore dhowr macno uu lahaa de waa in markaa xuduud kala duwan loo doono manshaw ااkhtilaaf alxaqiiqi fi اlxuduud fain qulta haddaad tiraahdo nara الnaas yakhtalifuuna fi اlxuduudi wa hada اkalaam yakaadu yuxiilu اkhtilaaf اlxad dadku tacriifka way ku kala duwan yihiin o axyaana tajid bacd الnaas yantaqiduuna tacriifka wayuxdisuuna min cindihim tacriifan aakhar whaali yafcal nafs الshay waraabic wakhamis intaasoo tacriif baa shaygii loo samaynaya laysku wada qabsanayo wa hada kalaam hadalkaagan hadda aad sheegtay yakaadu yuxiilu اkhtilaaf fi اxad wuxuu ku dhawaanayaa inuu yihahdo waa mustaxiilin xadku iskhilaaf waayo shaygii xad qura ayaad u samaysay marka macno gaara loo eegaba atara ana اlmutanaaziciina fiihi laysuu cuqalaa haddaba ma kula tahay kuwan xuduudda isku khilaafaya in caqligoodii wax ka sii yihiin o aanay cuqalaba ahayn ila adigan yidhi shaygii mar haddii macno qura loo markii macno gaara loo eegaba macnahaasi hal xad buu ku yeelanaya kana hal xad buu ku yeelanaya kana hal xad buu ku yeelanaya xadkiina waa lafdigii xaqiiqadiisa ka cabiraya markaa laba xad ma jiri karaan miya faljawaabu ana اlاkhtilaafa fi اlxadi yutasawar fi mawdicayn ikhtilaafka xuduudu laba dhinac buu ka yimaadaabu axaduhuma an yakuna lafظu fi kitaab اllahi tacala w sunati rasul sl aw qowli imaami min aimati yuqsad in ereygani uu yahay erey hadalkii ilahay ku jira ama hadalkii nabiga alayh salaatu wasalaam ama imaam aimadii hadalkoodu maqsuudka u ahaa ee hadaladooda in la fahmo la danaynayey inuu ereygani isticmaalay yuqsadu liطilaacu calaa muraadihi bi oo markaa ay maqsuud tahay in wixii ugala jeeday la fahmo wayakuunu dalika lafdu mushtarakan lafdigaasaa deetana wuxuu noqonayaa lafdi mushtarak ah oo dhowr macno leh marka mushtarak abcan hazali mararka qaarkood isaga mustalaxaadka aad uma sii iltizaame mushtarak halkan wuxuu ujeedaa an yustaعmal lafd fi macnayeyn walow kaana axadum ala sabiil majaaz baynamaa ishtiraaga inoo iman doona aanu sidaa ahayn fayaqacu nisaacu fii muraadihi bihi markaasaa waxaa la ysku qabsanayaa muraadkii ilaahay ama muraadkii nabiga alayh sala slam ama muraadkii caalimkaasi fayakunu qad wujida tawaarudu cala alqaa'ili markaa labadan qof ee iskhilaafsani ciddii hadalkan ku hadashay iyo hadalkii ay fasirayeenba tawaarud baa ka dhaxeeya oo hal meel bay hadal qura ay wada fasirayaan oo cid qurhi ay tihi wtabaayunu bacda tawaarud iskhilaafkay iskhilaaeena markii ay hal meel isugu kusoo wada arooreen wax qura ay ka wada hadleen ayaa haddana khilaafkaasi uu ku yimid falkhilaafu tabaayunu bacda tawaarudi khilaafkan haddaba waxa weeye dhexdooda ka dhexeeya waa kala taganaan ay kala tegeen markay hal meel isugu yimaadeen marka waa khilaaf xaqiiqiya fayakuunu idaaxu dalika kan haddaba ma aha xaggan xuduuddan aynu ka warramayna ma ahe waa min sinaacati tafsiir xuduudaynu halkan ka warramayna ma aha ee aan iskhilaafi karin xadkaan iskhilaafi karini waa kamaraddan xaqiiqadeedii isma khilaafi karto waa xaqiiqa qura laakiin muxuu ugala jeeday ilaahay hadalkan ama nebigu alayh sala slam muxuu ugala jeeday ama rasuulku muxuu ugala jeeday marka laysku khilaafayo maaha in xad laysku khilaafay buu leey e waa muraadkii qaa'ilkun baa laysku khilaafsan yahay taasina markaa ikhtilaaf markaa xaggii xadkii aynu ka warramaynaya ma aha marka waa min sinaacati tafsiir wiilkaasi waa xaggii tafsiirka eh e, laa min sinaacati nadar اcaqli nadarkii caqliga ahaa ma aha xuduudda aynu ka warramayna waa xaggii nadarkii caqliga ahaa shaygani caqli ahaan muxuu noqonaya marka laga warramayo taasi inay iskhilaafto ma aha buu le hadday iskhilaafto mid baan jirin oo wax saxa ahaynoo aan shaygan xaqiiqadiisii ka warramin الثاني أن يقع الاختلاف في مسألة على وجه في مسألة أخرى على وجه محقق waxaa kaloo khilaafka uu ka iman karaa in masalo masale waxaan la tacriifinaya aan ahayn la isku khilaafay qaab xaqiiqian la isku khilaafo khilaaf xaqiiqihi uu jiro wa yakuunu lmaluubu xadduhu amran haaniya shaygan la xadaynayaana waa arin kale oo geyr almasala mukhtalaf fiiha laakin lilmasala taiirun fiih masaladii la isku khilaafsanaa wax aan ahayn baa la tacriifinaya laakiin masaladaasi lug bay ku leedahay meeshanoo taiir bay ku leedahay masaladaana khilaaf xaqiiqiya ka jiray ويkun مطلوب xadhu أمرا ثانiيا arin kale ayaa la تacriiفin oo laa yتaxidu xadhu عalى marka labada madhabe maslada lagu kala sugnaa la eego de xadkii shaygani markaa mid qura noqon maayo marka shay baa la ysku hayaa waxaan qeyb ma ka yahay mise kama aha mid wuxuu qayb buu ka yahay midna wuxuu qayb kama aha marka shaygii marka la tacriifinayo dee kii ku soo daraya waxaas waxaanu qayb ka yahay tacriifkiisu wuu ka duwanaan doonaa kii waxaas waxaan ka ma aha markaa masaladaa kale iyaa halkan saamaysay haddii laysku waafaqsanaan lahaa xadkiisa xaqiiqiga ahee eh, waaqiciga ah xadkiisa lafdiga ahna layskuma khilaafeen bal yakhtalif markii labadii madhab lagu kala socdo ayaa xadkiisii lafdiga ahaa yani waxa weyaan mawduuc mawduuca ahaa la dejiyey uu iskhilaafayaa nadaran liikhtilaafi addi xaddihi alxaqiiqiya cala almadhabi xadkiisii xaqiiqiga ahaa iyaa labada madhab ku kala duwan yihi waxaan halkuu ku joogaa baa lagu kala duwan yahay marka de waxa weye cibaaradii marka la dejinayana waa la isku khilaafi kama yaquulu muctaziliyu buu yihi xad اlcilmi ictiqaad الshay calى ma huwa bihi ictiqaad الshay marka ashay buu keenayaa bui in shayga loo ictiqaado sida uu yahay wanaxnu nukhaalifu fi dikri shay nagi hadii aan maarata waa ashaaciradii nahay muctasilada waa ku khilaafsannahay buu yihi ashay halkan in la keeno faina almacduuma cindana laysa bishayin huwa macluum marka macluumkii marka la tacriifinayo ama alcilmi la tacriifinayo waa in tacriifkiisa macduumkuna soo galaa buu waa inuu soo galaa muctasilada agtooda markaa macduumkii shay buu yahay annaga agtayada macduumku shay ma aha wixii mawjuudunbaa shay ah marka waa masale kalaami oo ashaaciro iyo muctasilo maaragtay waxa weeye eh, isugu baxsadeen marka markuu muctasiliga xadulcilm ictiqaadu shay calaa maa huwa bihi shaygaasu isagoo isticmaalaya shaygii isaga waxa usoo gelaya mawjuudkii iyo macduumkiiba ashcarigii wuxuu odhanaya waa khalad maxaa yeelay halkan mawjuudkii keliya ayuunbuu macluumaadkii ka dhigi macduumaadka waxyaalaha aan jirin laftoodu de way soo geli karaan wax lagu ogyahay way noqon karaan aakhiro weli iyadoo waxyaala aan weli dhicin baynu ognahay oo weli macduum oo aan weli xasilin marka shaygii macduumkaha cilmigii waa inuu isaga laftiisuna soo galo marka isagu markaa way ka saarayaan meesha wax kale markaa iyagu keenaya ashayda way diidayaan فإن المعdوم عndna لayس بشhayءi وhuوa معlوم bu i فاkhiلaaف في masألة أخرى masle kala la isku absaday khilaafkan iyo muctasila noo dhexeeya halkan ma aha xadka cilmiga ma aha oo cilmiga iskuma hayno laakiin waxaanu isku haynaa shaydan ay sheegeen oo markaa waxa wey iyagana macduumkii u soo gelaya annagana aanu noo soo gelayn wayatacadaa ila alxaddi khilaafkii markaa shay ereyga shay laysugu haystay ayaa markaa hadhowta xadkii marka laysugu yimaadana dee usoo gudbayo muctasiligiina siduu u yaqaanay buu sheegaya annaguna waa diidaynaa oo tan kalean sheegin marka taasina mararka way dhacdaa laakiin taasi de markaa waa in ama maslada de laysla soo garto oo meel lagu soo xiro ama waa inuu nin waliba madhabkiisu ku socdo nin waliba inuu madhabkiisu ku socdo ayay noqonaysa hal yakunu lishay waaxidi xadaani laba xad ma yeelan kara fain qaala qail hal yutasawar an yakuna lishay waaxidi xadaani shayga quri laba xad ma yeelan kara qulna ama alxadu lafdiyu xadki lafdiga ee mutaraadifaadka ahaa fayajuuzu an yakuna alfan kun buu noqon karaa id dalika bikahrati asaami mawduucati lishay waaxid de shaygu inta magace u leyihin bay ka dhiganta kadafar iyo dayqab iyo asad iyo leyth iyo hizabri iyo waxaasoo dhan baa dee imanaya wa ama arasmiyu kii rasmigaah fayajuuzu ayضa an yaksur isna waa badan karaa lianna cawaarid الshay اwaaxid walawaazimahu qad taksur marka hadduu kani bacd lawaazim sheegay kaa kalena bacdu lawaazim sheegay laba tacriifoo saxa way noqon karaan iyadoo kale wuxuu sheegay kan wuxu sheegay ay kala duwan yihin lakin kana lawaazimtii wax kamiduu sheegay oo uu ku soocmayo kana lawaazim kale uu shaygan ku soocmayuu sheegay caadigu wa ama axad xaqiiiyu falaa yutasawar an yakuna ila waaxida xadku hadduu xaqiiqi yahay mid qura unbu noqon karaa buu yihi liana adaatiyaati maxsuura shayga daatiyaadkiisu wax kooban weeyi fain lam yadkurha lam yakun xaddan xaqiiqiyan kaan wada sheegin xad xaqiiqiya muu wada sheegin kii wada sheegayna de waxa weeye mid qura unbuu noqonaya wain akara marka kii ka badiyeyna de kii ka badiyey markaa ziyaado aan loo baahnayn buu keeno wain dakara maca daatiyaati ziyaadata hadduu ziyado kusoo daro faziyadatu xashwu waa tawiil bilaa faa'ida faidan hada axaddu laa yatacadad alxad alxaqiiqi laa yakunu ila waaxida wain jaaza an takhtalifa alcibaaraat mutaraadifa qaabka loo cabirayo xadkii xaqiiqigaa laftiisu weero kala duwan way noqon karaan laakiin xaqiiqada meesha lagu sheegay de waa mid qura un kama yuqaalu fi xad اxaadiثi almawjuudu bacda اlcadami almawjuudu bacda alcadam buu mid kalena wuxu yihi alkaa'inu bacda an lam yakun mid kalena wuxu yhi almawjuudu almasbuuqu bicadam waa ka la helay intii aanu jirin iyo xaadi la yidhaahdo iyo alkaainu bacda an lam yakun ka markaa sugnaaday ama maarata waa weya noqday wax markaa kaain oo jira intii aanu jirin kadib somaaliga de jirn ba isku macnum bay noqdeen labadii cibaado almawjuud almasbuuqu bicadami ka jira ee ay jirtay wakti aanu jirin waxaaso dhan markaa waa isku wada midu aw ilmawjuudu can cadami ka la-aan laga helay yani wakti aanu jirin iyadoo jirtay haddana dib laga helay fa hadihi alcibaaraatu laa tuaddi ila macnan waaxida fahiya fii xukmi mutaraadifa marka af kasta ku tacriif ila afafkii baa kala duwan be shaygii markaa tacriifinayso haddaad af soomaali ku tacriifiso haddaad af carabi ku tacrifiso haddaad english haddana ku tacriifiso ma aha in markaa shaygii uu dhowr xad yeeshay mar haddii waxaani macno qura ay wada sheegayaan waa tacriif qura kaasi markaa waa tadriibkii koowaad xad lxaddi ayuu imaam alghazali raximah llahu tacaala fawaaid fara badan inoogu dhex sheegay atadriib الثاني malaha tadriibka labaad inaynu darsiga labaad ka dhigno ay noqonaysa w sala اllah waslm ala nabina mxamed allah